bsm اllah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla rasuuli اllah wcla aalihi wasaxbihi wman ihtadaa bihudaah amaa bacd waxaan filayaa sanadka toddobaad baynu joognay asanat asaabicatu lilhijra sanadkii toddobaad ee ugu bishay nabiga sala اllahu alayh wasalam ama ugu bilowday madiina wa fiiha sanadkaa waxaa dhacay tiscatun wa cishruuna xadaa sagaal iyo labaatan arrimood baa dhacay ama aan ka soo qaadanaynaa dhacdooyinkii dabcan xilligaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa dhowaa bishii dilqacdee dhoweyd ama laba bilood ka hor baa laga soo laabtay heshiiskii xudaybiya dhinacan maka oo koonfurta madiine ahayd nabadgelyo heshiis baa lala saxiixday waxayna ahayd awooddii ugu xooga badnayd ee nabiga ka soo horjeeday sal alla alay wasalam awood dagaal iyo ciidan ahaan waxaa soo haray qolyo reer najdi ahay oo dhib badnaa iyo niman hadhaa ahaayoo madiine agagaarkeeda kaaga dhawaayo yahuud ahaa oo saldhigooda ugu weyn oo khaybar ahaa meel aan ka fogaynoo waadil quraa la yidhaahdana wax ka deganaa meel kale oo xoogay u jirto tayma la yidhaahdo gobolka tabuuq hadda ka midana uu xoogay ka degan yahay nimankaasoo niman dhib badan iyo khalkhal iyo qalaaqil badan ahaa dhinaca kalena niman hanjabaad iyo faam badan ahaa dagaalada muslimiinta lagu qaadayana taakulayn badan iyo dhiirigelin badan ka samayn jiray mar haddii maka dhinacii koonfureed waxoogay aamin laga noqday laba dhinacoo bari iyo waqooyi u badan baa in loo gacan bannaanaada ay noqotay iyagaa loo soo jeedsaday mar walbana nabigu alai slam waagii hore dhinacan maku culayska u badan iyo dagaalka u badan iyo ciidanka u badan ka filayayo cabsidaasi waxay keenaysa inaan ciidan badan la dirin inaan meelaha kale meel fog aad marar badan loo sii aadin si markii meeshan la baneeyay xaggan aan dhabarjabin uga imaninayo ciidan culus fi lmuxaram bishii ugu horraysay sanadkii toddobaad oo min haadihi sanati ka mida yuu radda ku celiyey sala allah calay ibnatahu gabadhiisii zaynab ahayd calaa abilcaas bni rabiic binikaaxi lawali guurkii hore dabcan markay soo hijrootay abulcaas ibni rabiicna markaa ma soo islaamin dhowr sanaa ka soo wareegtay dhowr sano kadib buu yimid oo soo islaamay oo madiine usoo hijroodo soo wareegay nabigu meher cusub kuma celin sala allahu calay alih wasalam gabadhii wuu celiyey caruurna way lahaayeen reerkaaga dhaquu ku yiri wa filmuxaram isla bishii u horreysay oo min haadihi sanati ka mida bay kaanad dhacday aswatu dii qirad meesha la yidhaahdo ala raajixi sida xooga badan dagaalkaa dagaaluu nabigu hogaamiyey bay ahayd saynu soo marnay aswa hadii la yidhahdana nabiga hogaaminaya sariya hadii la yidhaahdana nabigu ma hogaaminayo uu ka hadhay sala allahu caleyh alih wasalam dagaalka ciidanka muslimiintu ee nabigu uu hogaaminayay shan boqol ilaa toddoba boqol bay u dhaxeeyeen tirada ugu yaree lagu sheegay intaan garanaya shan boqol bay ahaayeen tirada u badan ee lagu sheegan ilaa toddoba boqol ciidan dhanuu wati ciidankaasi sababtu waxay ahayd dagaalka loo baxay nimanaynu marar badan soo marnay oo dagaal adkaay oo qabaa'il badanna ahaa qabaa'ilkan dagaalka iyo qabaa'ilku waa kala dhib badan yihiin qabiil dhib iyo dagaal iyo boob joogta ka samaysan ahaa iyo reer fasaare la dhihi jiray cuyanata bnu xisn uu ka mid ahaa ba iyagoo afartan oo farda wata bay xoolihii daaqayay ee madiine korkeeda ahaa bay soo weerareen waxbay sameeyeen wayna carareen waxaa la socday qabaa'il karo jacbur oo khadfaan iyo kuwo kaleoo yar yarana way wateen markay carareen haddii la yidhaahdo xooli iyo waxbay ka haysteen ha laga daba tago dee eriyo la iscaydhsanaya qabaa'ilkoodii bay la gelayaan oo meel ciidamo badan ka dambeeyaan afartan nin keliya noqon mayse qabaa'ilkoodii bay ku dhowaanayaan waxay noqotay in geel nabigoo meel taaqayay bay ninkii la joogayna dileen geeliina kaxaysteen xaaskiisiina aftuubeen nabigu iyagii buu ka daba tegay sala allahu calayh alih dagaalkii u horreeyey heshiiska xudaybiye kadib uu qaadana wuu ahaa nimankii waa la gaari waayey waana carareen waxay qaateenna waa la baxsadeen markii cabbaar ladaba socdee la gaari waayey waa iska soo noqday nabigu sala allahu caleyh wasalam nabiguna ujeeddadiisu iyaga waxba uga weynaayo nimanka yuhuud baa uga daraayo isu diyaargaroobayaiyo khaybar wa fii muxaram min hadihi sanati isla bishii yay kaanad ahayd khaybar khaybar waa meel boqoliyo toddobaatan kilomitir inahaas u jirta dhinaca waqooyi bayna ka jirtaa waa saldhiggii ugu weynaa ee jasiiradda ay yahuud ku lahaayeen waxay qaynuqaac ka baaqaxay qayba wixii bani nadiir ka baxsaday ahaa halkaasay isugu tegi jireen khaybar meelaha kale waa ka duwanayd dad badanna way lahaayeen ciidan badanna way haysteen meelo aada u dhisan oo dhufaysye ahoo aan la geli karinna way lahaayeen raashin badan na way lahaayeen ceelal badanoo biyana waa u qodnaayeen dadeeda baqaaradii cuntadu u buuxdo ceelihii biyceelashii biyuhuna u qodan yihiin dhulka dhanbanna derbiyo ku wareegsan yihiin xilligaa dee madfacna lama tuuro diyaaradna kor wax kama duqaysee dad lugaynayaa gala meelaha dureelka ahna ciidan iyo wax la tuuraya iyo warma iyo fallaare kasoo wada jeedaan bay ahaayeen haddana meesha wax laga abaabulo oo muslimiinta looga soo abaabulo kacdoonnadoo dhan lagana maalgeliyay hayd nabigu halkii buu aaday sala allahu calayhi wasalam iyagiibuu kor degay iyagana difaac bay galeen muddaa la kor deganaa hadii muddo la kor deganaa maalinkii dambe maalinkuu dhigi doono w nabig sal l slm markii habeenkii dambe waagu markuu bariyo ciidanka hoggaanka weerarka dagaalka qaadaya waxaa calankiisa loo dhiibayaa nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin baa madax laga dhigi doonaa berri oo maalinka uu cumar leeyahay weligay maalinkaasaan madaxtinimo jeclaaday dadkii nin waliba nin faraha ku istaagay iyo nin xagga kolbanada ka miro oo istusi ama adiga lagu dhahaabuu nin walba doonayay xukunna ma ahayne darajadan la sheego oo ilaahiy rasuulkiisaa jecel la yidhi iyo qof walba doonayay waagu markuu baryay buu yihi cali away radia anhu canhu wa ardaah cali waa xanuunsanaayoo ma iman indhuhu ka xanuunsanaa waa xanuunsan yaha la yidhi indhaha ama bakoora dheh ama daaf dheh baa ka hayay u yeeruu yidhi waa loo yeeray haduu yidhi indhihiibuu kaga tufay wuu caafimaaday ciidankan qaaduu yidhi oo u yeer inay hanuunaan baan ka jecel lahay in dagaal u dhaco lan yahdi allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam aduu calaa kulli xaal la tag muddaa lays markii dambe waxay ogolaadeen in la heshiiyo ayna hoggaansamaan hubkana ay dhigaan hubkii baa laga dhigay muslimiintu dagaalla waa ku jireen beerana ma aqoonino intooda badan ganacsi iyo xoolo dhaqatay ahaayeen khaybana dhulka beeralayda ee dalaga ugu badan uu ka soo baxay ahayd iyagu kula heshiiye nabigu caleyh salaatu wasalaam isdhiiba dhulkana wareejiyaa layidhi horta markay wareejiyeen baa lagula heshiiyey idinku ka shaqeeya beeraha wixii ka soo baxa nusna idinkaale nusna annagaale halkaa hawshaa waxaad haynaysaan intii aan doonno maalinkaan doonnana waa idinka raraynaa xilliga cumar baa la raray radiallahu canhu arda wa fii khaybar isla dagaalka khaybar baa xorimad la xaaraantinimeeyey lixumu lxumuri alahliya dameeraha gurijoogta ee dadku rarta dadka la nool hilibkooda maalinkaasaa xaraam laga dhigay waxayna ahayd waxooga inta la gaajooday ciidankoo socda yaa nabigu kay yardahay sal l slam ciidanka nabigu raashin badan kumuunan ogeyne ciidankii oo intay meel degeen dharyo badan dab u saaran yihiin buu yimid markaasuu warwaaside maxaa idiin soo kordhay dameerihii baa la qashay baa layidhi wada saaran yihiin daadiya buu weelashana jajabiya markaasaa nin saxaabiga rasuulka ilaahay haddee najaasun tahay weelasha aan dhaqanno nadiifsanno ama dhaqa buu marka halkaasaa hilibka dameeraha lagu xaaraantinimay wa fii qaswati khaybar isla dagaalka khaybar baa qadima calaa rasuuli sal l slm nabiga waxaa u yimid jacfar ibnu abi aalib iyo waman macahu dadkii la jirayoo min muhaajiri lxabasha dhulka xabashida dadkii jiray ahaa wa macahum waxaa la socday abuu muusa alashcari abuu muusa iyo man macahu dadkii la jiray oo min alashcariyiintii reer yaman ahaa dadkii waa hore ardulxabash u hijrooday ee uu hogaaminayay jacfar ibnu abi aalib intii hadhaaga ku ahayd xilligii khaybar lagu maqnaa bay yimi soo baxeen iyadoo khaybar laga soo dhammaaday oo laga soo faraxashay bay yimaadeen qaniimadii khaybar waxba mayna ka qaybsanin waxaa la socday oo dhexda kaga soo biiray doomahoodii niman ashcariyiin la dhihi jiro abuu muusa alashcari uu hogaaminayey oo dhinaca yaman iyagana ka yimid ee soo islaamay wa fii qaswati khaybar isla dagaalka khaybar yaa qadima abuu hurayratana uu soo galay sal l slam radia allahu canhu calaa rasuuli lahi sal slam nabigu u yimid musliman isagoo ah isagana qolo daws la ka dhashay dawsna waa qabaa'ilka reer yaman isagu laakiin dagaalkaoon dhammaan laakiin gabagabaa xaaladoon dhammaanin oo gabagaba uu soo gaaray isaga qaybtii waa lagu daray wa fii hadihi sanati isla sanadkaas ayuu tasawaja guursaday nabigu sala allahu alayh ali wasalam umma xabiiba umma xabiiba binta abi sufyaan weeye oo raggii dumarkii muslimaadkii hore kamid mid ahayd ninka odageedii ahaana uu dhintay wa fii aswati khaybar isla dagaalkaa khaybar markii uu dhammaaday istafaa rasuulku wuxuu ka doortay sal ly slam haweenkoodii safiya binta xuyayi min asabyi dadkii isdhiibay ka mid ahaa faactaqahaa wa tasawajahaa waa xoreeyey waana guursaday sal ly slam ummahaatulmuminiin bay ka mid noqotay wa fii hadihi sanati isla sanadkaas yay kaanad ahayd sariyatu abaar ibni saciid ibni alcaas qibala najdin dhinacaa baadiyihii najdiya loo diray wax badan oo faahfaahina lagama hayo abaan ibn saciid ibn alcaas dagaalka loo diray wax badan oo faahfaahina lagama hayo laakiin waxay ku fasiraan fasiraanun culimmadu maadaama khayr oo boqol iyo toddobaatan u jirta uu socday nimankii renajdi ee fasaare iyo dhinaca jirayna maalin dhow ay soo weerareen buu ciidan yar diray oo waxoogay soo cabsiiyey intay halkan ku mashquulsan yihiin nimankiibaaba soo baxay oo aaggay ku jiraanoo qolo walba ay kala cararka iyo gabasho lagu jiro si nimankii waa baxeen aanu dabamara guryaha aan loo dhihin sidaasay ku fasiraan qaarkood wa fii hadihi sanati isla sanadkaas bay ahdad yahuudiyatu naag yahuuda u hadiyeysa nabiga shaatan neef ari oo masliyatan la soo solay masmuumatan sunna laga soo buuxiyey ilaa rasuuli sal faaqada luqmatan hal mar wax afka la geliyuu ka qaatay fa ahbaratu shaatu neefkiibaa u waramay biannahaa masmuumatun inaan sumaysan tahay cadkii hilibkaa uu qaatay baa u sheegay isagaa ugu horreeyoo dadkii uu ka celiyo wuxuu yidhi iska daajoojiya aan la cunin neefkan wuxuu ii in la sumeeyey waxaa loo badinayaa khaybar markay dhacday kadib ay qofka sidaa samaysayna zaynab bint alxaarif baa dhihi jiray oo walaalkeed cali uu ku dilay khandaq isu soo bixitaankeedii oo marxab la dhihi jiray ee dhihi jiray laqad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi batlun mujarabu idilxuruubu aqbalat talahabu ku halqabsan jiray ee cali meesha intii usoo baxeen uu ku dilay ninkii walaashii bay ahaydoo ciil badan bay qabtay waxay kutubta siyarku ku daraa markii arrintan dhacday uu isugu yeedhay yahuuddii wuxuu waxbaan idin weydiina run ma sheegaysaa markaasay dheheen haa markaasuu yidhi aabbihiin qoyskiinnan yaad ku abtirsataan aabbihiin waayo waa hebel bay dheheen been bay u sheegeen benaalayaal baa tihiin buu yidhi hebel weeye waa runtaabay dheh waad garatay waxbaan idin weydiina run ma ii sheegaysaan markaasay haa haddaan been kuu sheegnana waa waad garan bay yidhaahdeen wuxuu yidhi aakhare xaggee naartaas ahlu naar sooma tihiin waxay dheheen annagu wax yar baan ku jiraynaa markaan ka baxnana ilaa ayaama macduudatan weeye idinkaa laydinku gurayaa beentiin weeye weligiin ka bixi maysaan buu yidhi su-aal baani weydiina run may sheegaysaan buu yidhi markaasay dhaheen haa neefkan adhiga ku darteen buu yidhi waxay dhaheen haa maxaad kale uga dan lahaydeen haddii aadan nabi ahayna beladaada in laga nasto dee aad nabi tahayna waaba laguu sheegiyo waad garan hadee sheegiyo garayay rumaynna maayanugu inay rumeeyaan ma rabaan wa fii hadihi sanati isla sanadkaas buu qadima yimid xaaib bnu abi baltacata saxaabigii weynaa ahaa min cindi muqawqis muqawqis wuxuu ahaa mar walba sanad walbiyo waqti kastoo la joogo jagooyinka madaxdu ay hayaan iyo wadanka jagada ugu saraysa waxatay talle iyo magacyay kale leeyihiin mar madaxweynea la yidhahdaa mar ra-iisul wasaara la beelaha qabaa'ilkuna qolo garaad la baxda qolo suldaan la baxda qolo ugaas la baxda qolo boqor la baxda waa kala dhaqama duwan yahay dowladihii jiray qolo walba madaxdooda ugu sarraysa eray bay lahaan jireen nin kastoo noqdaba taytalkaasuu qaadan jiray innaga qof kastoo ra-iisul wasaare noqoso ra-isul wasaaruun maaha magaciisii waa jagada magaceeda xabashida waxaa la dhihi jiray najaashi jagadaa magacaa iska lahayd shakhsi ma ahayn nimanka la yidhaahdo romaanka bari qaysar baa la dhihi jiray nimanka farisiyiinta ama bershiyaanka ee waddankan iyo bakistan iyo kisra baa la dhihi jiray masar ninkii madaxtinimada qabsada waagii hore fircawn baa jiray wakhtigii nabigana ninkii madax ka noqdaba jagadu muqawqis baa jiray marka muqawqis nin magacii ninkii jagada haystay waa jagada magaceedii waaye ninkii masar madaxa ka aha xilligaa boqorka ka ahaa buu nabigu u diray fariimihii iyo waraaqihii dacwadii uu dirayey buu gaadhsiiyey uu ka soo noqday waqad arsala macahu nabi sal sl nabigaana diray waqad arsala macahu wuxuuna la soo diray soo raaciyey warqaddii waa ka qaaday isagiina waa soo dhoweeyey warqadiina waa akhriyey fariin wanaagsan iyo hadiyad buu soo diray wuxuu soo diray maariya iyo waukhtahaa walaasheed siirin iyo wa baqlatan baqashiicad baqalcad buu usoo diray iyo wa ximaaran dameer iyo wa kiswatan aradbax intaasuu hadiyad usoo diray faaslamat maariyatu wa labadaba waa islaameen qabla quduumihimaa calaa rasul sl nabiga intaynan ubayman madiine la soo gaarin eeay soo islaameen fa ahada maariyatabu linafsihi isagaa guursaday fa waladat lahu ibraahiima buu u wawahaba siriinna wuxuu hibeeyey lixasaan ibni haabit fa hiya ummu ibnihi cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni xasaan hooyadii weeye fa huwa wa ibraahiim cabdiraxmaan ibni xasaan iyo ibraahiim wiilka nabiga sal ly slam ibnaa khaalatin ilma habreed waaye labadooda hooyaa walaalaha ama dubrii waaya dheh walamma insarafa nabigu markuu ka soo gadoomay sala allahu aleh wasalam min khaybar ee lagu soo kala kacay bacaa muxayisata bnu mascuud tuulo fadak la yidhaahdu u diray oo hadda iska baabaaday laakiin meel ganacsi ahayd khaybarna u dhoweyd yadcuuhum ila lislaami islaamku ugu yeedhayo kaale islaamu laha waa magaalada gudaheeda waxa loo diray tuulooyinka ku xeeran maaha fa saalaxuu nabigay la heshiiyeen sal slam calaa nisfi lardi khaybar oo kale ay dhulka wixii ka soo baxa nuskii qaata nuska kalena annagaa iskale nabadna ku wada noolaanu isdayno fa qabila minhum wuu ka aqbalay wa kaana nisfu fadakin fadak nuska lirasuulilaahi nabigaa si gaara u lahaa liannahu lam yuujifi lmuslimuuna maxaa yidhaha muslimiintu kuma kicin oo kuma weerarin calayhi fadag bikhaylin walaa rikaabin wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin walaakin allaha yusalitu rasulahu calaa man yashaa taas haniimo maaha marka fa kaana yasrifu maa yaatiihi minhu wixii allaali wixii uga yimaadee wuxuu ku bixin jiray calaa abnaa'i sabiili dadka masaafuriinta ah ee ka dhammaatay martida baa lagu bixin jiray iyo reerihii sabiilkooda wa fii munsarafihi isla soo gadoonkiisii jidka uu soo hayay min khaybar aydan fataxa wuxuu soo furay oo soo maray waadi lqura waadi lqura koox yahuudaa deganayd waana qowmu hamuud meeshii lagu halaagay wa hamuud aladiina jaabuu sakhra bilwaad ilaa iyo hadda reer amuud sideenna gurya inta dhagax soo goostaan oo dhagaxa la soo jaro oo la googooyo guryo lagama dhisan jirin ninku buurtuu iman jiray ilaahay xoogga uu siiyey faaska uu wato iyo waxa uu wato dhinacan kale dheerdheer buu simi jiray iyaduu inta qole uu raba ka jeexan jiray dhinac waa ka buur waa ka guri inta qole uu raba duleeshan ilaa hadda guryaha ay duleeshadeen baaqigoodii waa sii muuqdaa qoraaladii qaybo badanoodan aad u garanaynin ay ku qoreen waagaas baa ka sii muuqda nabig ala slam xilligiisi isagoo duurdagaal u socda ayuu soo maray saxaabadoo ka soo horraysaa waadilqura intay degeen bay raashin ku karsadeen wuu yimid iyagoo fadhiya warka kaca buu meesha walaashiina waa la daadiyey waana laga kacay wuxuu ilaahay meeluu ku cadaabay maada idinku hadda ku nasanaysaan orod degdeg ku dhaafu meeshan qowm baa lagu cadaabay sidaas xawlifir meeshii lagu cadaabaya waadii muxasarba waa meesha mine iyo iska galaane orodkaiyo degdega lagu mara wa hadda laakiin waxaa maqmaqlayay meel dalxiisa ah laga dhigi doonaa ma garanay waxay ka jiriy waxay runoqon doonta wahanima amwaalahaa xoolaheediina uu ka soo qaatay wa taraka ardahaa maca alyahuudi dhulkiina yahuud buu ku soo dhaafay calaa shatri maa yakhruju minha waxa ka soo baxa nuskeen muslimiintu leeyihiin ka ahli khaybar heshiiska khaybar oo kaleetuu la soo galay xilligaa markii dagaalkaas istuurtuur yar buu ahay dagaal badan ma ahayne istuurtuurkii yaraa waxaa ku dhintay nin nabiga khaadimu ahaa oo midcam la dhihi jiray ninkii fallaar baa ku dhacday markuu dhintay saxaabada qaar baa yidhi hanii'an lahu ljanna ayaan badanaa bay yidhahdeen ninkaa jannu gelayaa shahiid buu noqday nabigu intuu fiiriyeybu wuxuu yidhi kalla janno ninkan ma gela kan janno ma gela wuxuu yidhi go' iyo maro uu khaybar xaday oo xoolaha haniimada ka ahayd oo uu qarsadoon qaybsami qayb la qaybinin darteed tashtacilu calayhi naaran dab naaruu ku jiraa huraya buu yidhi maalinkaasaa nin waliba wixii maalin xoolo uu dagaal haniimo qarsaday baa la wada keenay lama ogeyn in laysu cadaabaye waxaa la yidhi ninka baadisaa loo cadaabayo ana intanaan qarsaday ana intanaan qarsaday ana intanaan qarsaday waa laiska soo daadiyey laakiin xoolaha guud in la khiyaana saasaan loo ogolayn laakiin inoo hadda kenyaan joognaaye kenyaan kaljagu waa inaad waxadda wey walamaa markay ogaadeen yahuudu taymaa taymaa meesha la yidhaahdo madiino ayay waxay ka jirtaa waqooyi bari bay ka jirtaa northeast bay ka jirtaa waxayna madiine u jirtaa intay maka u jirto kilomiter haddana dhulkaa tabuug bay ka tirsantahay gobolka la yidhaahdo markay ogaadeen maa jaraa liikhwaanihim walaalahooda yuhuud ay dugsanayeen oo fii khaybara joogay iyo fadag wixii ku dhacay iyo waadi lqura saalaxuu nabigaay la heshiin sal slam wa aqaamuu biamwaalihim xoolihiin u haysteen iyagaaba wafdiiyo erge degdega soo dirayo anagu nabad baan rabnaa bay yidhaahdeen wixii rag ku dhacay dhabankooda bay cashir ku qaateen wa fii marjicihim markuu nabigu usoo laabanaya kusoo socday dhowaa ila almadiinati kusoo socday naama rasuulku wuu ka seexday sal salam wa asxaabuhu saxaabadiisiiba can salaati alfajri bay ka seexdeen xataa talacat ishamsu ilaa qoraxday u soo baxday habeen dhan la soo socday xilli dambaa meel la degay nabigu wuxuu yidhi calaislam war waqti dambe waanan daallannahaye yaa waagaya salaada noo waardiyeeya bilaal baa wuxuu yidhi anigaa waardiyeynaya uu weysaystay meel buu saa ugu tiirsaday hurdaa la tagtay dadka qoraxda markay soo baxday cumar baa u horreeyey wax soo kaca cumar markuu arkay qoraxdiina soo baxday salaadna weli aan la tukanin wuu tasbiixsaday nabigaa ku toosay war bilaab adaan kugu ogeyn hawshaasea wuxu dhacay wuxuu rasuulka ilaahayow wixii idinkaba idinka tabatay umbaana tabatay wixii umbaana hurdadii daalkii umbaana isjiitay buur nabigu meeshii waa la weysaystay waa laga soo yarguuray meel baa la degay waa la aadaamay labadii ragcadood oo la tukaday waa la aqimay salaaddii subuuxoo laba ragcadooda oo qur-aanka kor loo aqrinayaa la tukaday man naama can salaati aw nasiyaha qofkii salaad halmaama ama ay hurdo dhaafiso falyusaliha idaa dakaraha way markuu xasuusta ama soo toos ha tukado bacda fatxi khaybar khaybar markii la furtay kadib ixtaala waxaa xeeladaystay alxajaaj ibni culaatin ninka la yidhahdo asulami calaa mushriki makata mushrikiinta reer maka xata stanqada maalahu ilaa xoolihiisi uu ka soo minhum iyaga xajaaj ibni culaad nin reer maku nin ganacsadu ahaa nin xoolo badanna u ahaa laguma ogeyn islaamnimo xilligii dagaalkii khaybar buu islaamay muslimiintii haniimada wax ka heshayna wuu ahaa nimanka reer makana niman dhib badan bay ahaayeenoo deymo badan baa ka maqna dad ammaano u hayay iyo dad dayn uu ku lahaa iyo xoolo gurigiisa u yiilee way fara badnaayeen muhaajiriintii muslimiintana waa kan la bililaqaystee la bannaystay xoolihii buu cabsaday nabiguu yimi rasuulka sal slam rasuulka ilaahayow xoolo badan baa meesha iga jira nimanka islaamay hadday ogaadaanna hantidaydii way dhacayaan way bannaysanayaan deyntiina ka heli maayo waxaan rabaa xoolihii inaan u doonto waxaan rabaa waan hadhadliye waxbaan dhihiye mar hadduu xaggan madiine ka yimid la dayn maaye waa la tuhmi oo waa la qodqodi oo waa laga cabsi qabaa inuu islaamay waxuu rabaa inuu sheego waxyaabo tilmaamaya ama uu ku caddaynayo inuusan muslin ahayn wuxuu waxaan rabaa inaan dhahee ama adiga ha kugu saabsanaado ama waxyaabo kale ha noqdaane in la ii fasaxaan rabaayo idan la ii siiyo wuxuu yidhi rabta dheh waxaad rabteed xoolaha kaga soo badbaadsanayso oo fasaxanta makuu yimid wuxuu istaago wuxuu yidhi nin laala nin kastoon dayn ku iyo kii yahay xoolahayga hadlaysiiyo fursad ba ay oo maxay tahay fursadu maxamed iyo asxaabtiisii khaybar bay ku jabeen taniyo maxamed waa maxaabiisoo waa la haystaa inaan soo iibsado oon madaxa qoqoor luqunta xarig u wadageliyo oon halkan saylada maka keenaan rabaa xoolahayga hadlaysiiyo muslimiinta aad bay uga naxeen waxaa ka ah dadka aad uga naxay nabiga adeerkii cabbaas oo xilligaa maka joogay urwada maxaabiis buu yidhi anaba maxamed asagoo addoon oon soo gatay xarigga qoorta kaga wadaana idiin keeni xoolaha ururiya u ururiya xaaskiisa xataa uu ka qariyey muslim maynan in war ka baxuu ka yaabana xoolahiisii buu yidhi xoolihii dhan markuu qaatay nabiga adeerkii baa u yimi cabbaas soo dirayoo cabbaas warkii markuu maqlay xataa uu istaagi waaye lugihii lugihii baa qaadi waaye maalin kadib buu nin u soo dirayo wuxuu war ku dhacday warkaad soo sheegtay muxuu yahay ma wuxuu yidhi nin waxaad samaysaa abulfadli baa la dhihi jiray cabaas abulfadli u tagoo waan kuu imane xilli gaara isii waxaad jeceshahay unbaa dhacay inta iga gaarsi buui fariintaasuu gaadhsiiyey xoolihiisiibuu urursaday markay u soo dhammaystirmeen buu yimid wuxuu yidhi waxaas waxba kama jiro yuhuud eber bay baxday waa la qabtay xoloodii waa la qaybsaday ninkii sayidkooda xuyey nakhtab ahaa nabigoo gabadhiisii aroos kuaan ka imid nimankan xoolaha inaan ka urursadaan rabeeye intaas weeye waan baxaya caawa laba maalmood warkaa ii qari ha sheegin markaan laba maalmood sii maqnahay markaa waan fogaaday sheeg bugadaarabto markaan laba maalmood sii maqnahay dadkau sheeg markii laba maalmood sii maqan yahay buu cabaas soo dhaadhacay oo kacbadiiyo meesha lagu sheekaysan jiray ayuu yimid waxay dhaheen adde cabaasow waan kaaga tacsiyeynaynaa wiilkaadi halkaad waxa ku dhacay ee raggii jabay wada dhalateen waan kaaga tacsiyeynaynaa wuxuu maxay iga tacsiyeynaysaan dee wixii ku dhacay isagoo maxbuusaa la keeni doonaa war waa riyoonaysaan buu yidhi meeshii qabsaday sidan ay u dhacday sidan ay u dhacday sidan ay u dhacday waxay yaa kuu sheegay xajaaj baa sheegay xajaajkee ki war kore idiin sheegay baa ii sheegay oo muxuu saa u yidhi war isaga laftiisa uu islaamay xooluhu idinka urursanayay buui alla mar qabtay tugatuguna <laughs> waa ka dhacday ninkii waa fakaday sidaasay ahayd xeeladda nabigu u ogola sal slam idanka hadduusan haysan erayaduu yidhi qaarkood waxay tilmaamayeen inuu ku faraxsan yahay jabka muslimiinta iyo jabka nabiga inuu ku faraxsan yahay eraya uu tilmaamay haddaan ruqsa la haysanin erayo lagu gaaloobi kara waayihiin ka soco laakiin wa fii hadihi isla sanadkaas bay kaanad ahayd qaswatu daatiriqaac dagaalkii daatiriqaac la baxay cala raajixi sida loo badan yahay qolaa sanadkii afraad buu ahaale qolaa sanadkii shanaad buu ahaale laakiin ninka qoray sanadkaa todobaad mise sideedaad sanadka toddobaad inay ahayd ayuu u badinayaa waxayna ahayd raggii ciidan yaroo ciidanuu nabigu diray qaatay sal slam oo uu hogaaminayey nimankii toddobaatanka quraada allaayey ee biiri macuuna ku laayee hana la bara intay yidhaahdeen markay xagga geeyeen laayey nimankiibuu nabigu ku duulay sal l oo dhiiggii raggii weli ku maqan yahay ragga dhiigoodii baa weli ku maqna kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam way maqleen way kala carareen qabaa'il khadfaan la dhihi jiro ku xigay buu ku leexday iyagana way maqleen waa la kala firxaday isagoo nabigu waxba la kulminna waa soo noqo sal wa fii hadihi alghaswati isla dagaalkaas duulaankaas ee nasalad soo degtay aayatu tayamum aayadda gabagabaysiga markii biyo la waayay in la gabagabaystoo la boraysto ciidda lagu weysaysada booskii biyaha ay gasho xilligaasay soo degtay wa fii marjicihim nabigu markuu kasoo socdo kasoo laabanayay min daati riqaac buu ishtaraa ka iibsaday iibsaday nabig sal slam jamala jaabir ibni buu iibsaday uma acطaahu wuxuu siiyey amanahu lacagtiisii buu markii madiine la yimid siiyey waraddahu calayhi waana u celiyey jaabir awrka wuu saarnaa waxoogay wuu daalay awrku dadkiina wuu gaari waayey nabigu alai ciidanka wuu ka dambayn jiray sida qofkii hadha iyo qofka daala iyo uga warqabo jaabir oo ciidankii ka haray oo dhallinyaro ah aabbihiina uxud lagu dilay buu soo gaaray nabigu sal l slam war waa sidee buu yidhi awrkaygan awrkan wayuu yidhi baa soconla nabigu wuxuu yidhi aniga iga iibi marka wysharadkay warma iga iibu yidhi waa yahay qiimaha misaad iga siin wuu kala waa yahay ushuu nabigu ku dhuftay baalkii waa dheereeyey markii madiine la yimid buu yidhi jaabirow kaale de wuxuu yidhi laakiin jaabir wuxuu yidhi shardi waxaa waan kaa iibin laakiin ma lugayn karo waa inaan anigu sii isticmaalaa intaan madiina ka gaaraya waa yahay buu nabig sal slam marka in gaadhiga iga gad gurigana iga gad bisharti inaan bishan deganaado ama lix bilood deganaado ama sanadka inta dhimanaan deganaado dhib laha waa la ogolyahay ama gaariga midhibla aan ku tago in la ogolyahay baa halkaa laga gartay markuu nabigu yimid madiina waa lacagtiisii buu siiyey markii intii lacagtii la siiyey awrkii waa kan wiilha dhaqaaqay buu yeehay awrkaagana qaadu yidhi ujeeddadaydi awrka inaan kaa qaata ma ahayne lacagtiina ma qaadatay haa awrkana qaada waa hadiyad buu yidhi awrkiisina sidii buu ku kaxaystay lacagtiina waa qaatay qisadaasuu tilmaamaya wa fii safar bishii safar oo min hadii sanati ka mida waa bishii bay kaanad ahayd sariyatu khaalib ibni cabdilaahi alleyfi ilaa bani cabdi bni thaclabata boqol iyo soddon ciidan meelahaasuu watay raggii rag buu ka laayey xoolo badanna waa ka soo qaatay waana soo nabad noqday qabaa'ilkii rag hore laayey bay ka ahaayeen wa fii shacbaana oo min haadihi sanati ka bay kaanad ahayd sariyatu abibakrin radi allahu canhu wa ardaahu najdin qolo reer bani la yidhaahdo oo iyagana fagfagtoodu yar badnayd baa ciidan xoogayaa loo dhiibay abubakar oladaasb ciidankii dadna waa ka soo dilay dadna waa ka soo qabqabtay ciidanka hogaankiini waxa kaalin miiad u muuqata qaatay nin la yidhahda salamat bni lakwac radiallahu canhu oo ninkii aad ku orod badnaaha ninkaasaa ciidanka ku jiray ninkaasa aad qayb libaax uga qaaday qaybtii libaaxe uu qaatay dadkii la siiyey qaybtii qof dumar ah oo dadkoodu aad u jeclaayeen baa ka mid ahayd markuu madiine yimid qaybtii ugu soo aadabee nabiga suuqa isku arkeen nabigu wuu ogaa de waa loo warramay wuxuu yidhi salamow qofka ma ugu soo wareejis markaasuu wuxuu rasuulka ilaahi weli maba arage wuu ka ircagajiiday nabigu waa isaga tagay maalinkii labaad bay suuqa isku arkeen hadalkiiba ku celiyey waa yahay buuri nabigu gabadhii waa diray maxaabiis muslimiinta maka laga haystay baa lagu soo furtay maxaabiis baa lagu soo bedeshay nabigu kusoo bedeshay sala allahu caleh wa fii shacbaana min hadihi sanati isla bisha shacbaan oo sanadkaasa bay kaanad iyaduna haysaniyat cumar bn alkhataab radi allahu canhu ilaa tirbata meesha la loo diray ciidan ilaa soddon rag ah buu qabaa'il hawaasin ka baa loo diray qoysas ka midoo halkaa deganaa way maqaleen way carareen marka waxba markuu soo waayey oo aaggii dhan soo maroo la kala firxaday buu nabad isaga soo laabtay isagoo waxba la kulmin isla waa fii shacbaana aydan min hadi sanat isla bishaana bay kaanat sariyatu bashiir ibni sacdin waalidi nucmaan ibni bashiir radi allahu canhu ardaahu bay ahayd bani marwata binaaxiyati fadag fadagtii yuhuudda lala soo heshiiyey agtooda meel ayay ahayd qoladaasaa loo diray ciidanku watay sodomeeyuu ahaa si kadiisu ugu tegay waxbay carareen xoolo badan buu ka soo kaxaystay kadib bay ka soo dabaduuleen dhexday ku soo gaareen dadkii oo dhan waa ku dhinteen markii laga soo reego bashiir ibni sacdin oo la isku hayo wuu dhaawacmay iyo may uu ku dhintay labada waa la ysku hayaa qolo kanuu ku dhintay yidhahdeen qolana maya dagaal ka dambeeyuu ku dhiman doonaabay yidhahdeen oo isagana ciidanka wati wa fii ramadaana min hadihi sanati waa dagaalo maalina dee maalina waa laga adkaan kaanat waxay isla sanad ka ahayd sariyatu qaali bni cabdilaahi alleyi ila lmayfacata meel la yidhahda loo diray wa fiiha isla dagaalka ciidankaas waxaa ka mid ah usaamata bni zayde yuqatala dilay usaamata bnu zaydin rajulan nin dilay bacda an nataqa bishahaadati markuu ku hadlay faankara calayhi nebi sal nabigaa ku inkiray masaladaas inay arrintu xilligaa dhacday sax maaha waxay noo iman doonta dibbay ka dhici doontaa sanadka sideedaad bay noqon doontaa ciidan kale uu la socday siday riwaayaadka saxiixa ay tilmaamayaan halkaasaanan qisadiisa wax kaga tilmaami doonaa insha allahu tacaala fii shawaal bishii shawaal markii la gaaro sanadkii waa gabagabo bishii tobnaad weeye min hadii sana bay kaanad ahayd mar labaad sariyatu bashiir ibni sacdin aydan ilaa yaman wajbaar baa loo diray saddex boqoloo ciidan u watay dadkii way kala carareen xoolihii laga cararee laga qaxay buu soo qaxaystay sababtuna waxay ahayd ninkii reer fasaar odaygu ahay cuyaanata bni xusni alfasaari baa halkaa dadka ku ballamiyey oo ciidan uruurinayay si uu duulaan u soo qaado intaan ciidanku isu iman dee haddii aan laga gaadhin hadhow ciidan dagaalamay noqon isagiina waa cararay qabaa'ilkiina duurka loo kala cararay halkaasa laga soo laabtay fii dilqacda marka la gaaray bishii kow iyo tobnaadoo min hadii sanati ka mida ayay ah, kaanad ahayd cumrat heshiiskii xudaybiye waxaa ka ahaa sanadka dambe isla bishan soo noqda kacbada tawaafa sidiibuu kusoo noqday nabi salaam way cumraysteen saddex maalmood bay joogeen kadibna iyagoo nabaday laabteen wafii dilqicdati aydan min hadii sanati ka mida buu tasawaja nabigu guursaday sal ly slam bimaymuunata binti alxaari radia allahu canha ardaaha wa fii dilxijati iyadana fii dilxijati bishii labayo tobnaad ugu dambaysay min hadii sanati ka mida bay kaanad ahayd sariyatu bni abilcawjaa'i sulami ilaa banii sulayman baa loo diray ciidan konton oo dagaalyahan buu watay dadkuna waxaa ku jiray muslimiinta marka ciidankanuu wato waxaa la socday oo soo raacay nin jaajuusoo reer bani islaam ay soo dirsadeen ninkii ninkiibaa ka dhuuntay ka sii digay tiradooda sii sheegay ciidan xoog badan baa loo diyaariyey raggii waa la wada laayay ninkii mas-uulka ahaa ibni abilcawjaa mayd ahaan baa looga tegay laakiin dhaawac buu ahaa ee qoraxdu markii dhacday ee uu qaboobay ee dhiiggii ka istaagay ayuu soo baxsadayoo warkii keenay afartan iyo sagaalkiina halkaasaa lagu dilay fii dilqacdati marka la joogo waxaan leey wa fii hadihi sanati isla sanadkaas buu aslama cimraan ibnu xusein iyo wa abuuhu islaameen radia allahu canhuma waardaahuma intaas sanadkii toddobaad baa ku dhammaaday asanatu thaamina min alhijra sanadkii sideedaad waa sanadka dhacdooyin waaweyn aad waaweyn baa dhici doona wa fiiha sittatun wa konton iyo lix dhacdaa dhacday tii hore wuxuu soo qaatay labaatan tan waa konton iyo lix waa laba ku dhufo wax yar bay ka yartahay sooma labaatan iyo sagaal laba lagu dhuftay konton iyo sideed sooma tan waa konton iyo lix soo qaatay konton iyo sideedna wuu gaadhsiin karay hadduu rabo fii safar bishii labaad weeye oo min hadii sanati ka aslama waxaa soo islaamay camr bn alcaas wa khaalid ibn alwaliid wa cumaan ibni talxata wa haajaruu ila almadiinati u soo hajireen saddexda nin laba nin oo camr bn caas iyo khaalid bn waliida waa laba nin oo dagaalka aad ugu adag bay ahayn dagaalyahana dagaalka iyo dagaalku midna ninna waa geesi dagaalka gala ninna waa nin dagaal hogaamiye ahoo taagti ka badan isbadbedel badan kolba laynkii soogal badan kolba dhinacu jeexin badan labada nin sidaasay ahaayeen khaalid waa ninkii muslimiinta wuxuu dhabar waay khaalid waa ninkii la dhihi jiray lama arag dagaal uu hogaamiyey oo laga adkaaday khatarwaa ilaa muslimiintu ay ku fidnoobi gaareenbo in nasriga ilaahayba khaalid ku xidhan yahay qaarkood ay moodaan camr bn alcaas wuxuu kamid ahaa dadka la yidhahda duhaat alcarab daahiye carabtu waxay yidhaahdaan ninka caqliga badan ee fikirka badan ee xeeladaha badan ee hadli og baa la yidhahdaa nin wuxuu ahaa meelaha adag loo diro hadalkama fakado ishiisuna mudac ma maro ma waabto geesi weeye waa nin caqli badanoo markii wax la sameeyaba wax kala sameeya laba nin khatar ah cumaan ibni alxa waa ninkii kacbada furaheeda hayay kacbada hawshu way qaybsanaan jirtay zamzamka nabiga qoyskoodaa lahaan jiray reer bani cabdidaar qole layihahda kacbada furaheeday lahaan jireen ninkii kacbadaba furaheedii hayi waaye saddex nin oo aad muhiim u ah baa soo islaamay fii safar isla bishaasoo min hadii sanati ka mida yay kaanad ahayd sariyatu khaali bni cabdilaahi alleyti ilaa banilmulluux baa loo diray bilkudayd meel la yidhaahdo fa hanimuu xoolo badan bay soo heleen wa salimuu wayna soo badbaadeen qadiyadani waxay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toban nin buu ninkaas ciidan fududo hawl kooban oo loo dirayey buu ahaa waxayna ahaayeen markii hore ciidankan nabigu wuxuu rabay inuu diro nin la yidhahda zubayr ibni cawaam isagoo diyaariyey yaa ninkanoo meel ku maqnaa baa soo galay nabigu zubayr iska joog ninkana baxaye ninkii soo galayba waxaa la yidhi ciidankan diyaarsan adana kaxayso waxay sameeyeen wax la yaab lay sameeyeen ciidankiisa nin khataro waxaa ku jiray jundub iljuhani la dhihi jiray waa ciidan yar reere waaweyn bay rabaan intay weeraraan inay haddana ka soo adkaadaan maalintiina way dhuuntaan habeenkiina way socdaan meesha loo kacay meel dhow maaha markay yimaadeen makhrib bay ku soo aadeen reerihii reeruhuna waa wadan xilli colaadeedo waa laisjiraa jundubuljuhani baa la diray waxaa la yidhi say u kala xaroonayaan halkaa taaga intaad tagto meeshaa yar kore ee yar buurta ah ay hoosteeda degan yihiin bal soo fiiri wuxuu yidhi waan soo socday meeshii koraan fuulay waan dhambacaadsaday waan seexday gurigii iigu dhowaa codkiiyo hadalkana waa maqlayaa waan u soo dhowaaday ninkii guriga lahaa baxaaskiisii la hadla wuxuuhi heblaay meeshan korkeeda madow aanan arki jirin baan arkaae alaabtaadii waxbaad meelaha kaga soo tagtay alaabtii gurigay ku noqotoy tirsato waxbay kama maqnay tiri wuxuu yidhi haddaba fallaadha iyo ii bixi qaansada u soo bixisay buu yiri waa ishiishay wac buu soo siiyo halkaa wejigu iga taagay buui isma dhaqaajinay anoo isnabayaan fak iska saaray buui mid labaad buu qabtee wac buu soo siiyo halkaa garabku taagay buui anna isma dhaqaajinaya fag baan iska siiyey buui wuxuu yidhi buu i jaajuus yahay wuu isdhaqaajin lahaa alaabtan meel ii waagu markuu baryana wuxuu yahay soo eeg buu yidhi buui waa beri baa laisla sugayaa marka markay seexdeen ee cagtii dantay ee guryaha wada galeen baanu weerar ku gaacina raggii waa kala carareen waxna waa soo qabteen waxna waa dileen xoolana waa ka soo kaxaysteen ciidankuna waa dhowr iyo toban nin nabad bayna kaga soo noqdeen ninkaasi nin adag bua soomaa la kala geesisan ragbaa hadday ag marto ku dhicitaan iska daaye qaar baa markay ag marto dhihi lahaa oo qayli lahaa ka soco geesinimadu marka ta banaankaad kaga siiaanta maaha tad kaga siifaanto maaha waa ta ku qabsato lagaa hela waay markay baashu timaado inaadan khalkhalinoodan isku dhexyaacin waay wa fii safar isla safaroo min hadii sanati ka bay kaanad ahayd sariyat qaali bni cabdilaahi aydan mar la diray ilaa fadak baa loo diray nimankii la dhihi jiray bashiir ibni saciidin nucmaan waalbihii iyo soo laayay baa loo diray marka waa kala carareen laba boqoloo ciidanana waa la siiyey ciidankiisana usaamat bni zaydin ayaa ka mid aha aaaabuu xoolo badan bay soo heleen nacaman xoolo badan wa qataluu ragna waa kasoo laayeen wa salimuu nabadna waa kusoo soo laabteen ragga yagii la laayay dhiigoodii inuusan bilaash ku maqnaanaynin cashiraa la barayay wa fii rabiici lawal bishii mawliid oo bishii saddexaada ah oo min hadii sanati kamida yay kaanad ahayd sariyatu shujaac ibni wahbin alsadi ilaa bani caamirin bisayi meesha layihada loogu diray naaxiyati rikbata min waraa'i lmacdinah fa asaabuu nacaman kaiiratan xoolo badan bay ka soo heleen nabigu cala sla slam ninkaa wuxuu raaciyey raggii ciidanka watay afariyo labaatan nin bay ahaayeen xoolo badan bay soo galeen wayna soo noqdeen qolada loo dirayna ragmaduna qolo qabiilkii weynaa kamiday ahaayeen hawaasin marbaa si fiican la isu heli doonaa oo soo socota sanadkan dhexdiisa hawaasintu qabaa'il fara bay ahaayeen laakiin qabiil weyn bay ahaayeen qabiilkaas marbaa si fiican laysu heli doonaa iyaga iyo aqiif qolo la yihahdo laba qoloo dhib aha isla bishii waa fii rabiici lawal oo min ahli sanati ka bay kaanad ahayd sariyatu kacb bni cumeyrin alkhifaari ilaa daati alaacin daati alaac waa meel biyo mareenah awaadilqura ka dambaysa khaybar iyo uga dambaysa dhinaca xuduudda shaam ee urdunna ku dhow nimankii warkoodii waa la helay shan nin bay ahaayeen raggii dhammaan waa la wada laayey dhammaantood waa la wada laayey ilaahay qadarkiisa ninkii madaxda ahaa sida marar badan dhacda isagoo dhaawaca baa ahaan looga tegay isagana isagii waa soo baxsaday oo nabiga warkii soo gaarsiiyey sal l slam nimankaana dhiig baa inagaga maqan rag iyo dhiig bay naga qabaano berri waynu isu joognaa umbaa laleeyahay iyaguna nabad ku seexan maayaan wa fii haadihi sanati bay kaanad ahayd sariyatu zayd bni xaaria usaama aabbihii ilaa madyan baa loo diray madyanna waa magaalada tabog agteeda madiina mudodheer bay u jirtaa waana magaalada la yidhaahdo waa tii nabi muuse yimid soo cararaye nabi shucayb degana fa sabyan bay ka soo qabsadeen maxaabiis min ahli maynaa'a ka iyagoo nabadana waa soo laabteen i jumaada lula min haadihi sanati kamida oo bishii hanaada bay kaanat sariyatu muta ama dagaalkii muta ka dhacay oo xuduudda iyo shaam iska qabtaan ay ahayd faqutila alumaraau alaa saddexdiiba waa la dilay uma fataxa allahu ilahi wuxuu furay calaa yadi khaalid ibni lwaliid ciidanka waxaa nabigu amiir uga dhigay zayd ibni xaari wuxuu yidhi ninkaa uu dhinto jacfar ibni abi aalib xilka hala wareego haddii jacfar ibn abi aalib dhintoo la dilo cabdulaahi bn rawaxa la wareego intaasuu nabigu ku daayey saddexdiiba mid walba kula wareegay waa lagu dilay dagaalkii halkaa markay marayso ciddii nabigu isagu hoosaysae soo magacaabay waa dhammaadeen khaalid ba xoog kula wareegay ciidanka maamulkiisii fatxigan la sheegayana dagaalkumuunan adkaanin haniimana ma soo qaadan ciidankii intaasoo maalmood dagaal ku jiray ciidanka awood badanna ay sayeen madaxdiisii la laayay aad u niyadjabay aadna dagaalka dhaawacu ugu batay har lagana tan yahay wadankiisiina ka fog baa dee ilahi subxana watacaala tawfiiqdiisay ahayde ciidankii inuu badbaadiyo ayaa u suuragashay ciidankiibuu dagaalkii ka saaray kadibna wuxuu ka shaqeeyey in loo maleeyo in ciidan gurmada u yimid oo aan la soo caydhsanin markii habeenkii la kala fariistay abuu ciidankii iyo qayb fardaca diray wuxuu yidhi meel xaggaa taga idinku xaggay tageen waagu markuu bariyo soo baryayey iftiinka wax la kala arko idinkoo didayaoo fardaha caydhinayana soo gala buu yidhi si loo cusub oo soo gaaray waa la arkay fardahana saf buu geliyo wuu kala dambaysiiyey debidhaan lama arkee boodhka iyo siigada kacaysaa la arkaa iyo meel fog fardays daba ordaya nimankii iyagoo yarba cadad yara la dhaqaajin waayay ee ilaa saddex maalmood dagaal la dhaqaajin waayey oo hadda gurmad cusub u yimidoo intaasoo fardoo didaysa u timid difaacunbay galeen nimankii kale isna dibu gurasho buu sameeyey ilaa ciidanka dagaalka uu ka saaroo dib u soo celiyey dee ciidanka xaaladda in la badbaadiyo ayuu nabigu fatxi ku magacaabay nabigu wuxuu yidhi marka isagoo madiine jooga waxa igu yimid qutila zaydun uma qutila jacfarun uma qutila cabdulaahi bnu rawaaxa uma akhada raayata sayfu min suyuufi illaahi fafataxa allaahu calaa yadihi buui ilahay baa isa gacantiisii fatxiyo ku keenay nasrigu ciidanka la badbaadiyey buu ahaa wa fii jumaad aluula wa fii jumaad alaakhira bishii lixaad oo min hadii sanati ka mida iyay kaanad ahayd sariyata camr bn ninkii mardhow soo islaamay ee bisha safaree labaad soo islaamay bishii lixaad ciidan baa loo dhiibay lana nin la yaqaanuu ahaayoo dagaalka tii ka horraysayna khaalid baa ciidankii la socdoo ciidankii badbaadinaya tanna camr bn caas oo la socday baaba ciidankii hogaaminaya qaswata fanasarahum ullaahu baa u gargaaray sababteedu waxay ahayd qolo la yidhaahdo qolo la yidhaahdo qolo jamaaca qudaaca la yidhaahdo baa waxaa soo gaadhay nabiga inay ciidan ururinayaan tuulooyinka madiine ku xeeran aan soo boobnana ay leeyihiin ciidan buu nabigu diray sal allahu aleh wasalam ciidanku ilaa saddex boqoloo ciidan ay ahaayeen soddon fardooley oo degaadii dagaalana waa la socdeen nabigu camrulcaas buu madax uga dhigay wuxuu yidhi nimankii aad maalintii gabbo habeenkiina maalintii eh, isqari habeenkiina soco dabcan wuu dhowaaday markuu dhowaaday buu ilaala dirsaday wuxuu ogaaday in warkii baxay ciidamo badanna loo diyaarsaday ninbuu degdeg nabigu ugu soo diray slam wuxuu yidhi warkuna waa naga horreeyey waddan fogna waa joognaa ciidankuna waa badan yahay gurmad iga soo dabadir ciidan laba boqol oo kale ah oo abuu cubayde uu hogaaminayo oo abubakar iyo cumarna ku jiraan baa laga soo dabadiray uu yidhi degdeg ku gaadha ciidankii baa soo gaadha nabiguna wuxuu yidhi abuu cubaydow ciidankan ada madax ka ah. ciidankii horena camar baa madax ka ahaa guurmadugta oo ka dabataga ismaqla ha iska hor imaanina labadii ciidan markay isu yimaadeen habeennin baa laysu yimid salaadii subax baa gashay waa laba ciidanoo isku dhodhowdaya saddex iyo laba waaye caadina waxaan laysku haysanin salaada ninka amiirkaa tukanaya abu cubaydana waa soo diyaariyey imaamnimadu isu diyaariyey camarna waa soo diyaariyey marka walba inuu diyaariyaha la ysarkay camar baa abu cubaydow aniga inaad itaakulaysaad u timid meesha ciidankaana oday ka ahee safka gal buu isna wuxuu yidhi waayah waan aqbalay iyo hadda laga bilaabo hogaanka iyo talada iska leh sidii baa dagaalkii lagu galay dagaal adag baa la galay nimankiina ilaahay baa guul ka siiyey intii kagama harine meelahay u carareen iyo qabaa'ilkii ku dhawaa iyo deegaanadii ku dhowaayoo dhan buu muddo soo wareegay kadibna waa soo noqday wa fii hadihi sariyati ciidankaa uu watay buajnaba camr bncaas janaabaa ku dhacday xilli qabooba ah la joogaa qabow baa dhacaya guryahoodii lama joogoo dabuma shidna in la qabaysana waa la rabaa janaaba dhacday biyuhuna waa qabow iyo baraf fatayamama wuu gebagabaystay min shidat lbardi qabow adeegiisa markuu la yaabay waa lagu qabsaday wuu sheegay isna ma qarin wuxuu warnimo yahow biyahan qabow wada waan ka cabsanayaae maxaa talaa adeer qabaysaa layidhi warbaxa buui qabaysan maaye isagaana meeshii madax ka ahe istawuu buu yidhi salaaddii buu geliy intuu gebagabaystay waxaa la yidhi maxaad u samaysayoo nabiga markii loo yimid baa dacwad lagu taagay ninkii oo janaabo qaba oo gebaqabaysanin baana tukiyey baa layidhi nabigaa u yeeray war camar sidan ma jirtaa markaasuu yidhi haa way jirtaa maxaa u samaysay waa biyihii qabowgeedaan ka cabsanay nafteedaan u baqay kadib waxaan xasuustay ilah inuu qur-aanka ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman naftiinna hadilin ilah wuu idin naxariistaay marka ilahi naxariistiisii maadaama uu tayamum gebagabaysi jiro tanaan sameeyey buuri miyaa isdili lahaa nabigu intuu qoslay sal al uu qoslay uuna ka aamusay macnaa waad saxan tahay waay hadduu khaldaya u sheegi halka waxaa laga garta haddii qabow badan jiro biyo waxaad ku kulaysatana aad weydo waa la gabagabaystaa booskiisa halkaas baynu maanta ku dayna inta dambana dib baynu ka dhammaystiri doona subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka